mxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cugdata min lisaanii yafkahu qowlii qaala shaaciru raximah اllah wain calaaniya min duunii falaa cajabuun lii uswatun binxitaadi shamsi can zuxalii فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي وإنما الرجل الدنيا وواحدها من لا يعاول في الدنيا على رجل وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شارا وكن منها على وجلي غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل وشان صدغك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق سيف للعذل يا واردا سور عيش كله كذرون anfartasaafuwaka fii ayaamika alwali fima qtixaamuka lujalba xitaarkuhu wa anta takfiika minhu masatu lwashali milku lqanaacati laa yukhshaa calayhi walaa yuxtaaju fiihi ila alansaari walkhawali tarju lbaqaa'a bidaari laa habaata lahaa fahal samicta bidillin gayri muntaqili wayaa khabiiran cala alasraari muqalican usmud fafi samti manjatun min azalali qad rashaxuuka liamrin infatinta lahu له فاربى بالنفس كأن ترعى مع الحمل wuxuu soo tilmaamay shaacirku inuu yidhi kaasi waa ruux abaalkii weeyey dadkii ay isku asaaga ahaayeen ama ay isku fac ahaayeen ay dhammaadeen isagoo hortii kadibna doonaya isagu waxa weeyaan wakti ballaadhan taas bay noogu dambaysay wuxuu yidhi وإن علاني من دوني فلا عجب lii uswatun biinxitaati shamsi can zuxali wa in calaanii haddii uu iga saro maro man ay alladii kii haddii uu iga saro maro duunii ay istaqarra duunii aniga sokaday ahaaday falaa cajabun la yaab ey mawjuudun mid jira ma aha lii ay kaa-inun lii aniga waxa ii sugan buu yidhi uswatun ku dayasho ayaa iigu sugan biinxitaati shamsi cadeedda hoosaynteeda can zuxala xidiga zuxa la idhaahdo ay ka hoosayso calaa waa irtafaca waa sarraynta weeyi duunii ay anqasa minii rudbatan xagga daraja iga hooseeya cajabku waa istiqraabu nafsi ashaya naftu inay qariibsato shayga aluswa waa kudayashada weeyi waa aliqtidaa kudayashada la dhahda waa maa yata'asaa bihi alxasiinu qofka murugeysani cidda waxa uu ku daynaya ayaa la dhahdaa alinxidaad annaqsu waa nuqsaanta iyo dhinaanta ashamsu waa macruuf zuxalna waaxidigoosna waa macruuf icraab ahaan intu waa ah xarfu shardi calaa waan garananaa waa ficilkii maadi waa ficlu shardi nunku waa nunulwiqaaya ya-du waa mafcuul man taasaa ah faacilkii duuni darafkaas istaqara buu ku tacalluqaya waana siladii manka laadab ismigeedu waa cajamu khabarkeegina waa maxduufo waa mawjuud lii waa khabar soo taqadimo uswatun waa mubtadiya muahara min xiaati shamsi bad waa xarfujare jaariyo majruurkaasi iyo mudaaf ilayhiga shamsina mudaaf ilayh waxaa lagu tacalujinaya uswada can zuxali darotnad migu u kasriye dee waa ismi maalaa yansarif oo calama cadliya u diiday soomaan can zuxala jaariyo majruurkaana isna xaggaa horaad ku tacalujin wuxuu gudagalay inuu dejiyo oo tasliye uu sameeyo naftiisa naftiisa tusaalena ugu soo qaato mathalka ah cadeeda hoosu dhaceega ay hoos dhacdo xidiga loo yaqaano zuxal markaa wuxuu leeyahay haddii ay iga saro mareen kuwaasi aan dhaleecaynayay dowladdooda iyo maalmahooga oo aniga sokaday ku sugnaa shay kasta waxa iigu sugan buu yidhi aniga ku dayasho ahaanshaha cadeeddu ay tahay mid ka hoosaysa xidiga loo yaqaano zuxal markaa nooc badiica ayaa madelkan waxa weeyaan ku jira zuxal waa xidig shamsadana waynu garananaa haddaba zuxal shamsadu waxay dhacdaa falaga afraad zuxalna wuxuu dhacaa falaga toddobaad isagoo oo ka sarreeya zuxal haddana cadeeddaa hoosaysa haddana tee wanaagsan dee cadeedda sooma ma cadeeddaa wanaagsan wuxuu leeya hadana xitaa haddii ay iga sarreeyaan anunbaa ka wanaagsan buu leeyay ya hadday xitaa iga sarre mareen anunbaa ka hayo buu leeyay wain calaani haddii ay iga saro maraan bu wain calaani haddii uu iga saro maro manay alladii kii haddii uu iga saro maro duuniya istaqara duuni aniga sokoday ahaaday falaa cajab wax la yaabi ay mawjuudun mid jira ma aha lii ay kaa-inun lii aniga waxa ii sugnaaday buyuhi uswatun ku dayasho binxitaadi shamsi qoraxda ka hoosaynteeda can zuxala xidiga zuxa la idhahda ay ka hoosayso fاصbir lahaa غayra muxtaalin walaa dajrin في xaadiثi الdahri maa يغني can اlxiyal wuxuu yidhi fabir sabir lahaa ay lixawaadiثi dahri waktiga dhacdooyinkiisa u sabir hayra muxtaalin xaaladaa tahay sabir mid xeeladaysanaya hayrkii walaa dajirin xaalada ay tahay sabir mid cadhaysan hayrkii fii xaadiثi dahri ay kaa'inun fii xaadiثi dahri waktiga iyo dahriga dhacdooyinkiisa dhacdada dhexdeeda ayuu ku sugnaaday ma ay aladiikii yuqnii kaafiyayey ay huwa maagu ka ee yuqniika bay ka dhigan tahay yuqniika kaa deeqaye kaa kaafiyayey can ilxiyali xeeladaysiga muxtaal waa ismu faacil oo wuxuu ka yimid min tacamada xiyala min tacamada alxiyala halkaasu ka yimid adajar waa alqalaq waa werwarkaa la dhahda alxiyal waa jamcu xiilatin waa xeeladaysiga wey icraab ahaanna waa iska basido fadu de waa iska caadifa isbir waa ficlama lahaa jaariya majruurka isbirta iskaga tacaluji lahaaduna wuxuu noqonayaa xawaadisu dahri lafdiyahan haddii aynaan usoo sheegin macna ahaan buu usoo sheegay jaariya majruurkana isbirta ku xidh hayra muxtaalin waad xaalaynaysaa hayra halkead ka xaalaynaysaa isbeeri faacilkeega hayra muxtaalin xaalada tahay adu sabri weeyaan macnuhu walaa dajirinna way cadfan tahay laaduna waa iska naafiya fii xaadii dahri waa khabar soo taqadumay maaduna waa mubtada muahar waana mawsuula yugniika jumladaasaa siladii dhacaysa ilaa faacilkii waa huwa kaafkina waa mafcuulkii can ilxiyalina iskaga tacaluj marka wuxuu ku leeyahay waxaad u sabirtaa nawaa'ibta iyo waxyaalaha kugu soo dariyaya kugu dhacaya u sabir sabirka cidda aan werwar ahayn xeeradaysan ahayn waayo dahriga xawaadistiisa iyo waqaa'icdiisa waxa ku sugan wax kaaga filan siyaasadaysiga iyo xeeladaysiga waata carabtu yidhaahdaan asabru murun laa yatajarau laa yatajaracuhu laa yatajaracuhu ilaa xurun sabirku waa qadhaadh ma goosto oo ma ka bado sabirkaa ilaa qof xora oo u sabra mooyaane sabirkuna aad buu qiimo badan yahay aad buu qiimo badan yahay fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran waata culimadu halka ay tilmaamaan ay idhahdaan lan yagliba cusrun can yusrayn hal cusri oo keliyihii kama qaalib noqdo laba yusri waayo halka aayadda qur-aanka waxaa lagu sheegay laba cusri iyo laba yusri labada yusri marka la tilmaamayo labada yusri labaduba waa nakiro nakiro nakiro lagu soo celiyahe muqaayadana faaideysaa labada cusrina labaduba waa macrifo macrifo macrifo lagu soo celiyana maxay faa'ideysaa cayna alula sooma cayna alula shaacirkii gebayna waa kii lahaa ida shtadda bik ida shtadda bika albalwa fafakir fii alam nashrax facusru bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax hadii ay ku haddii ay kugu adkaato balaayo oo musiibo ay ku qabsato alam nashrax ka fikir sheekh waayo facusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax culays laba yusri udhexeeya eeg hal culays oo laba fudeed udhexeeya marka aad ka fikirtid waad farxaysa adigu sooma markaa sabir buu ku leeyahay sabir ayaa uu leeyahay oo adkaysi muuji alay salam waraxmat wuxuu yidhi fasbir sabir lahaa ay lixawaaditi dahri dahriga iyo xilliga dhacdooyinkiisa u sabir hayra muxtaalin xaalada ad tahayna sabir mid xeeladaysanaya hayrkii walaa dajirin iyo mid aan cadhaysnayn xaalada tahay sabir fii xaaditi dahri ay kaa'inun fii xaaditi dahri waktiga dhacdadiisa dhexdeeda ayuu ku sugnaaday maa ay alladii kii yugniika kaaga filaanayay ay huwa maagu can ilxiyali xeeladaysiga acdaa caduwika adnaa man wahiqta bihi faxaadir innaasa wasxabhum calaa dakhali acdaa caduwika cadowgaaga ka ugu cadowsani adnaa man ay adna ladii kii ka ugu dhoweeyey wahiqta aad ku kalsoon tahay adigu bihi manka faxaadir innaasa dadka ka digtoonow oo wasxab la saaxiib adigu hum ayaga calaa dakhalin ey xaalata kawnika calaa dakhalin xaalada aad tahay mid dhagar ku sugan iyo makri iyo khadiico alcaduw waa macruuf adnaana bimacnaa aqrab wafiqta bihi ay itamantah aad aamintay wey almuxaadara waa ataxaruz waa iska ilaalinta addakl waa almakru walkhadiica la dhahda marka acdaa waa mubtada caduwikana waa mudaafu ilayh khabarkiina wuxuu noqonayaa adnaa oo afcalu tafdiila oo min addunuwi laga keenayba khabarkiia mantuna waa mudaafu ilayh wafiqta bihi wuxuu noqonayaa waa siladii wey faxaadiri nnaasa waa ficil iyo faacil iyo mafcuul wasxab waa ficil iyo faacil iyo mafcuul calaa dakhalina waxaad xaale wasxab la saaxiib adigu hum ayaga calaa dakhalin xaalada aad ku sugan tahay adigu asxab faacilkaaga ka xaale wuxuu leeyahay cadowgaaga cadaawadiisu kaa igu daran tahay waa rajulka ugu dhowaad ku kalsoon tahay waa saaxiibkaaga kugu dhow buleey ya haddaba fakud xidraka min annaas digtoonidaada ka qaada bu ihi dadka waxaanaad kula saaxiibtaa bu ihi khadiica iyo makr hana u iilin buu yidhi ruuxaad ku kalsoon tahay ama aad u malaynaysid inuu saaxiibkaa yahay waayo waa cadowgaaga kaugu daran marka waxa suuragala inuu arkay de isagu laakiin ma aha bac ha ka qaadino ha odhana saaxiibkii igu dhawaamaan goynaya ha ka qaadin ya yabeyinku bacnimaynu kudhexalsiinin iska ilaali caduwuka min idi min sadiiqika mustafaadu caduwuka min sadiiqika mustafaadu falaa falaa tastakirana min aلصixaabi faina daa akaru maa taraahu yakunu min aطaami aw sharaabi kaa kale wuxuu leeyahay cadowgaagu wuxuu ka faa'idaystaa saaxiibka ha badsanin saaxiibadaada iyaga kugu fara badan waayo cadowgu iyagu kuusoo dhex maraya buu xanuunku buu yidhi inta ugu faraha badan eed aragtaa cuntada iyo cabitaanku ka yimaada haddeed wadidun soo hanuunsan maysid yarkaama waa khatar buu leeyahy acdaa caduwika cadowgaaga ka ugu cadowsani adnaa mana adna ladii kii ka ugu dhoweeyi wahiqta aad ku kalsoon tahay haddaba faxaadir inaasa dadka ka digtoonow wasxab lana saaxiib hum ayaga calaa daklin xaalata kawnika calaa daklin xaaladaad ku sugan tahay dhagaal fainamaa rajulu dunyaa waaxiduhaa man laa yucaawilu fi dunyaa calaa rajuli fainamaa rajulu dunyaa adduunyada ninkeedu waxa uunu yahay wa waaxiduhaa iyo adduunyada haldoorkeedu manay alladii ka laa yucawilu aan cuskanahayn ay huwa manku fi dunyaa adduunyada dhexdeeda aan uskanahayn calaa rajulin ninaba الrajل de waa macruuf الdunyana waa macruuf alwaaxid huna alfardu اladi laa haaniya lah kaas baa la rabaa cawaltu عalayhi wa idaa dalalta alay bimacnaa itakala calى shay wاctamada عalayhi baa la rabaa yucawilna bimacnaa yactamid wey icraab ahaan de inamaa kelimahaas ka naqaano wayn waa iska adeeqo xasri rajul dunya waa mubtade iyo mudaaf ilay addunya maala nsarif amsa unsarif الdunya wawaaxiduhaa inamaa rajul dunya alkaa addunya waa mudaaf iley addunya waa maxay waa mudaaf iley wawaaxiduhaana yuu ku cadfan yahay rajulkuu ku cadfan yahay man waa khabarkii ila rajul mubtadaad ka dhigtee laada naafiye way yucaawiluna waa ficil mudaaric faacilkiina huwa oo manka u celi waa sile jumladu fi dunya jaari majruurka harakaad ku tacalujin ya yucawilu ku tacaluji calaa rajulina kusii tacaluji yucawilidii un marka wuxuu leeyahay maa araa rajula dunya wawaaxidaha aladi tafarada fiiha bilxasbi walam yakun lahu fiiha haani ilaa rajula saa'a dannuhu binnaasi watajannabahum falam yucawil fii dunyaahu calaa rajulin anuu uma arka buu yidhi adduunyada ninkeega iyo keeda keyga haldoorka ah kaasi oo la keliyoobay adduunyada dhexdeeda go-aankiisa oo mid labeeya aanu jirin ilaa nin mooye kaasi oo xumeeye malaha ka qaba dadkaoo ka fogaaday ruuxnaba adduunyadiisana aan ugu tiirsan isagu ruuxnaba aan ugu tiirsan marka wuxuu leeyahay rujuuliyada iyo raganimadu ma koobanto ilaa ruuxa sifooyinkaas ay u kulmeen mooyaane marka rajul wuxuu ugu idaafeeyey addunyaa bimacnaa annahu in lam yakun kadalik haddii aanu sidaa ahayn bu ihi lam yakun lidunyaa rajul adduunyadu ninnaba mala ninaba male haddii sidaa uu yahayna lam yakun lahaa rajulun hayruhu rajul kaa aan tilmaanay aan ahayn oo ay leedahay adduunya ma jirto ma jirto wuxuu yidhi fa innamaa rajulu dunya adduunyada rajulkeedu iyo ninkeedu waxa uunuu yahay wa waaxiduhaa iyo adduunyada haldoorkeedu waxa uunuu yahay man ay alladiika laa yucawilu aan cuskanayn ee aan u baahanahayn ay huwa manku fi dunya adduunyada dhexdeeda calaa rajulin ninnaba aan u baahanayn eh? waxa wey aan cuskanahayn fama annaasu binnaasi aladii cahidtahum ah-, wala dahru bidahri aladii kunta tacrifu buri kaa gadan waa dadku dadka dadku dadkaa taqaanin maa bui ya waktiguna waktigii aad taqaanin maa markaa gaabso wiilayo islaali wa xusnu dannika bilayaami macjazatun fadunna sharan wakun minhaa calaa wajalin wa xusnu dannika mala wanaagaaga bilayaami ay alayaama maalmaha aad ka malayso khayran khayr macjazatun tamar darre weey fadunna ka male adigu sharan shar ka male alayaamo maalmaha wa kun ahaw calaa wajalin ay kaa'inan calaa wajalin mid baqdin kaga sugan minhaa maalmaha adan waa cadamu ljasmi bilamri arrinka inaan la go-aamin baa la dhahda waqad ya'tii bimacna alcilmina waa ku iman karaa danigu mararka qaarkood abulbarakaat wuxuu odhanayaa isagoo oo uu baroordiiqaya nin adunu qad maata nadaa bacdahu wadanu qad yaأtii bimacna alyaqiini waxaan malaynayaa buu yihi qad maata nadaa bacdahu dayaqdii isaga dabadii ninkaa inay dhimatay wadanu qad yaأtii bimacna alyaqiini daniguna mararka qaarkood wuxuuba ku yimaadaa bimacna alyaqiin ayuu ku yimaada macjaza waxay la mid tahay mabkhalo iyo majbane iyo maxmade iyo kuwaas bay la mid tahay wajarku waa alkhawf wa quluubuhum wejila ay khaaifa oo cabsida wey marka macjasadani waa master waa master wey waa master mimiya master wey bimacna alcajisnaba ah bimacna alcajsi bay la macno tahay markaa macjasana waa loogu dhawaaqa macjisana waa loogu dhawaaqa macjasatun cajsi iyo tamar darre weeyood markaa odhan haddaad ka laqmayso haddaad waa masterda culimada qaarkoodna waxa ma waa sababulcajzi cajsigii maaha waa sababulcajzi bay idhahda waa sababulcajzi sabab wax la idhahda jira waa sababulcajzi xadiiskii rasuulka alwaladu majbanatun mabkhalatun alwaladu ilmuha majbanatun ya ma cabsiba meyi alwaladu ilmuhu majbanatun cabsi mid ugu sabab a ah weyi waalidkiisa mabkhalatun mid bakli ugu sababa ah weyi waalidkiisa wey macnu wuu u warwaraya de sooma siduu ugu warwaraya isaga darti meelo badan ka tallaabsanaya markaa waa sabab wey kaas sabab markaa ama master baad ka dhiga ama sabab sababki baad ka dhiga labadaba way noqon karta icraab ahaan wa xusnu dannika xusnu de waa iska mubtada dannikana waa mudaaf iley mid kalena ku darso oo waa maxay soo master ma ya dani saw may camal feli jirin waa sideedii ude maxay qaadan jirtay dani imse mafcuul laba mafcuul kaafkan waa loo idaafiyey waa ismigeedii soo al ayaama waa maxay bil ayaami bad waa iska al ayaami waa mafcuulkii koowaad mafcuulkii labaadna waxaan ka keenaynaa maxay xusni baan ka fahmaynaayo khayran baan ka dhigana khayran baan ka dhigana macjasatuna waa khabarki xusniga fadunnadan lafteeda u fiirso fadunno male adigu sharan shar al ayaama soo qadar ila horaa loo soo sheegay horaa loo soo sheegay wa kun ahaw calaa wajnin wa kun ismigiis waad garanaysaa waa anta calaa wajnin waa khabarkii minhaa jaari majruurkana kun iskaga tacalluja marka wuxuu leeyahay malo wanaaggaaga aad ka malaysanayso maalmaha khayr tamar darro weeyi waayo adigu maalmaha maad ogaan ehelna umaad noqon manaad tajribayn buu leeyahay markaa manaad tajribayn waxay ka dhigan tahay oo oh, kale buu leeyahay ruux inuu la saaxiibo cid kale muddada uu nool yahay isaga oo aan garanahaynba isagoo aan garanahayn xasmiga iyo go-aankuna waxau ku jiraa buu leeyahay inaad ka malaysato maalmaha shar kadibna aad ka baqdo de aad ka baqdo qaarkoodna waxay yidhahdeen low wasafat iddunya nafsaha <laughs> adduunyadu haddii nafteeda iyadu ay tilmaami lahayd kamay ziyaadeen qowlka abinawaas oo odhanayo ida mtaxana dunya labiibun takashafat lahu can caduwin fi hiyaabi sadiiqi adduunyada haddii uu tijaabin lahaa oo uu bilkaydin lahaa nin caqli badani waxay ugu muuqan lahayd ninkaasi iyada oo cadow ah weliba qabtana saaxiib dharkii saasay ugu muuqan lahayd bule wa xusnu dannika mala wanaaggaaga bil ayaama iyo alayaama maalmaha aad ka malaysanayso khayran khayr macjasatun damardarre weeye fadunna malee sharan sharka ka male alayaama maalmaha wa kun ahawna marka aad ka malaysatid kaa'inan mid ku sugan calaa wajalin baqdin minha maalmaha xaggooda غاب الوفاء وفاض الqadr وانfrجت masaafaة الkhulfi bayna الqwl والcaml aaba waxa guray buu yihi aaba waxa guray oo yaraaday alwafaau ballan oofinti wafaada waxa burqaday buu yidhi oo farabatay alqadru ballan buryadi wanfarajat waxa faydantay buu yihi masaafatu lkhulfi ballanka baxa masaafadiisiina way faydantay buu yihi masaafadaasoo bayna alqowli waalcamali hadal iyo camal udhaxaysa aaba almaau bimacnaa qalla alwafana waa did lqadri ballamburyaday ka soo horjeedaa faada ay shaaca waa faafay wey infiraajkana waxaa loo jeedaa atabaacudu fi ma bayna arafayn waa kala fogaanshaha almasaafana waa albucdu alkhulfuna waa ismun min alikhlaaf ayaa la dhahdaa markaa bayne oka halka hoose ku tilmaamayale waa daraf uu leeyahay mana gasho wa hiya laa tadkhulu ilaa calaa musanan aw majmuuci weeyaan waayo ishtiraak bay keensanaysaa qowlkuna kolka iska mudaafiiley camalna waa lagu sii cadfaya marka qaadalwafaau de waa ficil iyo faacil wafaadulqadrin waa ficil iyo faacil wanfarijat masaafatu lqulfina waa ficil iyo facil de intaas uma sibaano wax kale wuxuu leeyahay ina alwafaa'a naqasa balan oofintii way yaraatay ama wayba maqnaatay amaba wayba ka tagtay dadka dhexdooda ballanburyadiina way caan baxday way faaftay walqadru ishtahara wa shaaca wadaaca shaacay idaaci waa isku macno way faaftay wey waxa waasic noqotay buu leeyahay masaafada u dhaxaysa hadalka iyo ficilka xagga ballanta qowl buu ku odhanayaa ruuxii ficil ahaanna uma samaynayaba ficil ahaanna kuma fulinayaba qawlkii aad itidhi iyo ficilkii aad samayn lahayd masaafadii udhexaysayna way kala fogaatay buu leeyay way kala fogaatay ayuu leeyahy waa kii rasuulkuna sala allahu alay wasalam likulli qaadirin liwaau yowma alqiyaama ruux kastoo ballanburiye sameeya maalinta qiyaama calam buu leeyahay xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo saariyeen min xadiidi anas riwaayo kalena waxaa ku sugnaydba likulli qaadirin liwaaun cinda stihi yowma alqiyaama dabada agteeda ayuu ka lushaa calankaas waxaana la odhanaya haadihi qadratu fulan tani waa balanburyadii hebel baa la odhanaya muslim baa soo saaray min xadiidi abi saciid alkhudri marka waa khatar wuxuu yidhi qaada alwafaau imaamu nawowina wuxuu odhanayaa fi hada taqliidu taxriimi alqadri ballanburyada xaaraantinimadeeda adkida ay leedahay baa ku sugan buu odhanaya xadiidka la siyamaa min saaxibi alwilaayati alcaama sida ruuxahe wilaayada sare oo kala haya waayo ballanburyadiisaasi dararkeedu dadka isaga u gudbaysaabade dadka ayay u gudbaysaa wuxuu yidhi haada waxa gudhay waxa yaraaday alwafaau ballan oofintii wafaada waxa burqadoo fara batay alqadru ballanburyadii wanfarajat waxa faydintay oo waasic noqotay masaafatu lkhulfi ballanka baxa masaafadiisii masaafadaasoo bayna alqowli waalcamali qowl iyo camal dhexdood ahaatay wa shaana sidqaka cinda annaasi kidbuhumo wahal yutaabaqu mucwajun bimuctadili wa shaana waxaa xumeeyey buu yidhi sidqaka niyahu runtaadii waxaa xumeeyey cinda annaasi dadka agtoodana waxaa ku xumeeyey kidbuhum iyaga beentooda wa hal yutaabaqu miyaa lagu daboolaa mucwajun mid qallooca miyaa lagu daboolaa bimuctadilin mid toosan miyaa lagu daboolo ashayn waa zayn quruxda inka soo horjeeda alkadib waa khilaafu sidqi almuaabaqa waa almuwaafaqa alicwijaaj waa gayru lictidaal waxa aan toosnin wey shaana sidqaka cinda annaasi kidbuhumu icraabkaagu waa basiide sidqaka waa mafcuulkii oo soo taqadimo cinda annaasina iska tacaluji kidbuhum waa faacilkii soo ma hash waa xarfi istifaam woguna waa eh, ibtida baydka inta kale raabteeda waa basiid o yuaabaq waa ah ficil mudaaric muayr siqa mujina onahay facilka bimuctadilinaha jaari majurka iska tacaluji wuxuu leeyahay washaana kadibu naasi sidqaka cindahum dadka beentoodii wuxuu xumeeyey buu leeyahy adiga runtaadii iyaga agtooda liannaka talabasta bimaa lam yatalabasuu bihi adigu waxaad gudagashay buu yidhi wax iyagu ayna gudagelin wa khaalaftahum fii akhlaaqihim akhlaaqdoodiina waad ku khilaaftay fa anta wahum fii tarafay naqiidin laba baaloo kadibna wuxuu gudagalay inuu su-aal weydiiyo wuxuu yidhi hal yutaabaqu lmucwaju bilmustaqiim ka mucwajkee qallooca miyaa la barbar dhigi karaa oo lagu mutaabaqayn karaa oo u dabooli karaa mid mustaqiima oo toosan mucwajka wuxuu ka soo qaadayaa dadka muctadilkana waa isaga waa aniga buu leeyahy marka badiic ahlulbadiic agtooda wuxuu kusan wixii lo jiray xusnu tacliil wixii lo jiray baa ku jira waayo wuxuu ku cileeyey shayna sidqihi bikadibi naas buu ku cileeyey kadibna wuxuu yidhi wahal yutaabaqu lmucwaju oo kadibka ah bilmuctadili oo sidqiga bilmuctadili oo sidqiga wuxuu yidhi washaana waxa xumeeyey sidqika adiga runtaadii waxaa xumeeyey cinda naasi dadka agtooda kidbuhum ayaga beentooda wahal yutaabaqu miyaa lagu daboolaa mucwajun mid qallooca miyaa lagu daboolaa bimuctadilin mid toosan in kaana yanjacu in kaana yanjacu shayun fii habaatihimu cala alcuhuudi fasabqu sayfi lilcadali fasabqu sayfi lilcadali wuxuu yidhi in kaana in kaana haddii uu ahaan lahaa buu yihi shay-un shay haddii uu ahaan lahaa yanjacu mid raadeeya ama wax ka tara ay huwa shaygu fii habaatihim dadka sugnaashahooga cala alcuhuudi ballamaha ay ku sugan yihiin fa sabqu sayfi sayfta horraynteeda fa sabqu sayfi sayfta horraynteedu lilcadali mustaqirun lilcadali canaan bay u sugnaatay buu ka yanfac wasnan wa macnan macno ahaan iyo wasan ahaanba waxay lamid tahay yanfacu markaa najca fi fulanin alwacdu haddaa lagu idhahdo dakala waa ahara wey wacdigii baa biyodhigay weeyaan si fiican buu qaatay najca dawaau dawadii baa wax tartay bimacnaa idaa afaada xanuunkii markay wax kaaga tartaa la dhahdaa najca najca dawa habaatku waa didu zawaal didu azawaal alcadal allawm waa canaanta waa iska basid marka soo ma intu waa ah xarfu shardi kaani waa maxay waa ficlu shardi ismigeedii mee shay-un yanjacun waa maxay khabarkiisa soo taqadumi fii habaatin iska tacaluji al alcuhuudi habaadoo mastera ku tacaluji fa sabqu sayfi waa mubtade lilcadali nijaariyi majruurkaasi khabarkiibu ku tacaluqay mayna basidayn wuxuu leeyahay hadii uu ahaan lahaa shay shayada ka mid ihi mid wax ka tara sugnaanshaha dadka ay ku sugnaan lahaayeen ballamaha shaygaasina uu yahay sida canaanta oo kale lagu anaanto waxa ay fuulayaan oo a ay ka baxayaan ah ballanburyada ay muujinayaan fa ina sayfa sabaqa alcadala buu yidhi seeftaa ka badisay canaanta waxba ha canaanin waxani waa wax la qoray qalinka hore loogu qoray waa wax u qornaa markaa canaanta aad maxaa ka horreeyey ya te seeftaa ka horreyso qalinkaa ka horreeyey buu waa mael iyo maahmaah mael iyo maahmaah wey maelkan fa sabqu sayfi lilcadali waxay yidhahdeen nin la odhan jiray dabata binu adin nin la odhan jiray ayaa waxa baxay laba inan oo u dhalay sacad iyo saciid baa la oran jiray sacad iyo saciid baa la odhan jiray geed ka lumay bay raadcaynaya kadibna waxaa soo noqday sacad sacad baa soo noqday saciidna muu soo noqon ba kadibna ninkii la odhan jiray dabata binu adin mar kastoo nin uu arko wuxuu odhan jiray asacdun am saciidun warkani ma sacad ba mise waa saciid ma sacad ba mise waa saciid kadib maalin maalmaha ka a ah ninkii daba wuxuu la kulmay nin la odhan jiray xaaris binu kacab weliba ashhurulxurum baa lagu jiray kadibna xaaris ayaa ku yidhi qataltu haahunaa fatan sifathu kada wa kada bartanaan soconno maanta xidhkan waxaan ku dilay buu ku yidhi nin iyo wiil yaroo dhallin yaro oo tilmaantiisu sidaa iyo sidaa ay tahay seeftan aan hayana isagaan ka qaatay buu yidhi oon ka furtay kadib seeftii buu dabba eegay wuuba gartay seeftii inankiisa inay tahay ya birtu ka aslay mu mu u kaadinaya waayahanba wuxuu ku riyoonaya sacdun am saciidun soo ma ya qoortuu ka aslay kadibna waxaa lagu canaantay maxaa u samaysay bilihii waxa weeyaan xurmada lahaaba ayaad ku jirtaa qatligan maxaad u samaysay kadib wuxuu yidhi sabaqa sayfu alcadla adeer sabaqa sayfu alcadla canaantanaad canaaninaysaan seeftii baa ka horeysay bu marka taasina saasay noqonaysa wuxuu yidhi in kaana haddii uu yahay shay-un shay haddii uu yahay yanjacu mid wax ka taraya ama raadaynaya fii habaatihim dadka sugnaashahooga calalcuhuudi ballamaha ay ku sugnaadaan fa sabqu sayfi sayfta horraynteedu mustaqirun lilcadadi canaan buu u ahaaday yaa waaridan suura cayshin kulluhu kadirun anfaqta safwaka fii ayaamika aluwali yaa waaridan waarka ku aroorayow suura cayshin nolol hambadeed nolol hambadeedka ku aroorayow noloshaasoo kulluhu dhammaantii kadirun calawow anfaqta waad bixisay safwaka saafi saafi noqoshadaadii fii ayaamika maalmahaagii dhexdooda ayaad bixisay maalmihii alweli horreeyey ya maalmihii horreeyaad bixisay buu ku leeyay alwaarid alladii yaridu lmaaa waa ka biyaha ku aroora assuud waa albaqiya shayga inta soo hadhaa la dhahda kullu bimacnaa jamiic kadar waa masdere kadir baa la baahan yahay kadir buu inoo qoraya innaga waa sax kadir waa didu safaa uwal waa jamcu uula sida kubraaba loogu jamciyo kubar kubraa kubar baa lagu jamcinaya uulaana uwal baa lagu jamcinaya yaad waa iska xarfinida waaridana waa maxay waa munaada munaadaha waa nooceed shantii waa midkee culima waa kee waa shabiih bilmudaaf shabiih bilmudaaf weeyaan sura waa mafcuulkii waaride cayshna waa mudaaf ileyhi kulluhu kadirna waa mubtadiyi khabar waa mubtadi iyo khabar wuxuu leeyahay yaa man warada baqiyata cayshin kulluhu kadirun waar hoy ka ku soo arooray nolol baaqi noqoshada dhammaanteed wada calowa oo dhooqaa liayi shayin taridu haada alkadira waar calowgan maxaa kugu watood ugu soo arooraysa safugii iyo saafi noqoshadii waad dhammaysay maalmahaagii hore maalmahaagii hore waad dhamaysay waa waxaa tajriid la ydhaha tajriid ba ahlulbalaaq u yaqaana isagaa isla hadlay markaas safiga wuxuu ku wadaa waa maalmihii dhalinyarnimada maalmaha haddee saafi bay ahayd sooma maalmihii dhallinyarnimadu saafinimada uga jeeda man caasha akhlaqat اlayaamu jiddatihi wakhaanahu hiqataani samcu walbasaru wuu leey shacirkaas qofka noolaada maalmuhu waxay duugeynayaan xusaybkiisa waxaana khiyaamaya labadii ku kalsoonaa labada ku kalsoonaad maxay ahayd albasaru wasamcu labadaas aytaa ku khiyaamaya iska dhaaf wax kale wuxuu yidhi markaa u fiirso su'ri waatay odhan jireen lafdiga saa'ir markay ka sheekaynayaan laba mid buu noqon in kaana ma'huuda min الsu'ri waa bimacna اlbaqiya wa in kaana ma'huuda min الsuurina waa bimacna aljamci waatay odhan jireen markaa kadarna waa muhalatثu lmaadi iska ilaali maadinimo waa u muhalath saddexdii wasan ee hulaasigu lahaaba waad xarakayn kartaa waad dabtin kartaa kadara kadira kadura intaba waad u dabtin kartaa waa maadi ahaan yaa waaridan yaa waaridan ka ku soo arooraya su'ra cayshin nolol hanbadadka ku soo arooraya noloshaasoo kulluhu dhammaantii kadirun calow a anfaqta waad bixisay safwaka saafi noqoshadaadii safwaka saafinimadadii waad bixisay fii ayaamika maalmahaaga dhexdooda ayaad ku bixisay maalmihii aluwali horeeyey fii maktuxaamuka luja lbaxri tarkabuhu wa anta takfiika minhu masat lwashali fiima shayga ayuu ku sugnaaday ikhtixaamuka isku tuuridaada lujalbaxri badda moolkeeda aad isku tuuraysid tarkabu xaal aad fuulaysid adigu hu lujalbaxriga wal xaal baad isku tuuraysaa anta adiga takfiika ay kugu filan tahay minhu ay min lujilbaxri badda moolkeeda masatun washari biyo yar nuudsashadood iqtaxama shay-a bimacnaa addukuulu fi lamri min gayri fikrin baa la waa in arrinka aad adiga oo he waxba aan ka raayeysanba adoon eegin baa isku qaadqaad waa isku qaadidii wey alluju waa mucdamulmaa waa biyaha moolkooda iyo meesha ugu badan yihin wey tarkabuhu bimacnaa tacluuh almasu waa macruufo waa muusashada waxaa la idhahdaa waa almarat lwaaxidatu min almasi bishafatayn waa inaad ku muudsatid labada dabnood hal mar a alwashalna waa almaa lqaliil waa biyaha yar wey fiima maada istifaamiyada ah haddii xarfu jar la geliyo alifti waa laga gooya sida bima iyo cama yatasa'aluun iyo fima fima fima anta min dikraha iyo sida tan noo qoran iyo maada istifaamiyada haddii xarfu jar ugala maxaa la samaynayaa alifti waa laga goynaya waa khabarkiiba soo taqadumay adaba iska ilaali فيi madan waa maحay لsdاaraة kalaan bay leeda waa khabarkii soo taqadumay اkتixaamukana waa maxay waa mubtadiyo muakhara اkتixaam waa meelahay odhan jireen masderun mudaafu lifaacilihi watumima limafcuulihi faacilkii waa kada lujal baxrina isaga mafcuulu haysta sheekh tarkabu halkeed ka xaalay tarkabu waa xaala jumladaas waxaynu ka xaalaynayna اkتixaamuka kaafka soo maargidid bartaasad ka xaalaynaysaa wa antada lafteedu jumladan waa xaaliya halkeed ka xaalay kaafkaa khitaabkaad ka xaalaynaysaa takfiika faacilkeygu waa masatulwashali minhu jaariy majruurka takfiirka iskaga tacaluj wuxuu leeyahay liayi shayin taktaximu lbaxra waad bad badda maxaad iskugu qaadqaadaysaa maxaad badda moolkeega u fuulaysaa maxaad dhibaatada ugu sabraysaa iyada oo danta iyo ujeeddaduba ay tahay inaad waxa weeyaan ka heli lahayd dantaada waxa weeyaan badda hareerteeda maxaa xagga gudaha ku geynaya adoo badda hareerteedama ka dhergi laha intaad gacmaha ku darsatid ka dhergi laha maxaa xaggaa horka kusii wada ya sababtu waa maxay waaye maqsuudkaad ujeedaaba waa halka basho waa mar biyo inaad kabatid wey markaa wuxuu ka wadaa oo u ujeedaa an laysa almuraadu min addunya ilaa qiwaamu suura laa hayr adduunyada maqsuudka iyo danta laga leeyahayba waa wax inaad heshid un waxaad ku toosisid ya oo ma'kelkii oo kalaa cunadii iyo mashrabkii iyo malbaskii taasina bi-adana taxayulin bay ku xasilaysaa buu leeyay umana dhibaato mudanaysid oo inaad meelo badan oo khatara isku qaadqaadid dee waxa weeyaan ma aha buu leeyahy ma aha ayuu leeyahay wuxuu yidhi fiima shaygee ayuu ku sugnaaday ikhtixaamuka isku tuuridaada lujal baxri badda moolkeeda aada isku tuuraysid tarkabu xaal aada fuulaysid adiguhu lujal baxriga wal xaal baad fuulaysaa ama wal xaal baad isku qaadaysaa anta adiga tagfiika ay kaaga filan tahay minhu ay min lujil baxri badda moolkeeda masatul washali biyo yar muudsashadood biyo yar muudsashadood waa kii rasuulkuna yidhi salى اllahu alيه wasalam man asbaxa aamina fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaأnamaa malaka اdunyaa bxadaafiiriha aw fakaأnamaa xiisat lahu اdunyaa waka qofka waa badiistay isagoo aamin ah weliba goy hoygiisiina ku sugan jidhkiisuna oo caafimaad qabo maalinta wixii uu cunayana wuxuu ka dhigan yahay nin adduunyadii oo dhan ba hayaba wax kaleba haraadcayn inta loo socdaa waa intaasuu leeyahy xadiiska rasuulkuna saasuu tilmaamay mulku lqanaacati laa yukhshaa calayhi walaa yuxtaaju fiihi ila alansaari waalkhawali mulku lqanaacati qanaacada lahaanshaheega laa yukhshaa looma baqanayo buu ihi calayhi mulkulqanaacaha looma baqanayo walaa yuxtaaju looma baahanayo fiihi ay fii daalika almulki mulkigaa isagaa ilal ansaari kaalmeeyayaal walkhawali iyo shaqaalayaalna looguma baahanayo buu leeyahy alqanaaca waa alridaa bilmaqsuum waxa ilaahay kusiiye inaad raalli ku noqoto yukshaa yukhaaf yuxtaaj an yudbar loo dhib mudato weeyaan ama loo baahdo alansaar waa alacwaan waa aladiina yansuruuna wa yusaaciduun alkhawal waa khawal rajul waa xashamuhu o waa shaqaalayaasha wey addoonka labkaana waa ku dhaca addoontana waa ku dhaca mulkulqanaacati waa mubtada waana mudaafu ilayh laa yukshaa calayhi jumladaasa khabarkii noqon doonta yuksa kolkaa waa ficil mudaarico muqayru siiqa jaariya majruurkaasaa naaga faacilkiya walaa yuxtaaju fiihi jaariya majruurkaasaa naaga faacilkiya ilal ansaari iskaga tacalluj walkhawalina ansaarta iskaga cadaf wuxuu leeyahay qanaacada saaxiibkeed waa boqor limaada liannahu fii ghinan can innaas dadkiiba wuu ka maarmay de dadkiiba hee wuu ka maarmay uma baahna buu leeyahay khawal shaqaale iyo gargaarayaal iyo askar midnaba uma baahna kamana cabsanaya buu leeyahay inay ka zuusho oo ay ka baabaado adduunyada madaxdeeda iyo boqoradeeda wuxuu leeyahy waxay u baahan yihin shaqaalayaaliyo taageerayaaliyo ansaar iyo kuwaasay u baahanaya limaada maxay ugu baahanayaan waxay ka baqayaan mulkigooga inuu ka baabooda iyaga mulkigooga inuu ka baabo ayay iyagu ka baqayaan waka irda bimaa qasama allaahu laka takun agna annaas wajtani bimaa xarama allaahu calayka takun arwaca annaas xadiis wuxuu yihi mulku lqanaacati milkina waa la odhan karaa mulkina waa la odhan karaa bikasri miim wa bidami lmiim labadaba ood u dabdin kartaa waa sax mulku lqanaacati qanaacada mulkigeega iyo lahaanshaheega laa yukshaa looma cabsanayo calayhi mulkulqanaaca looma cabsanayo waa naa faacilkii caliyda walaa yuxtaaju looma baahanayo fiihi ay fii dalika lmulki mulkigaana looguma baahanayo ilal ansaari gargaarayaal iyo walkhawali shaqaalaya looguma baahanayo shaacirkaa kalena wuxuu leeyahay iqnac biaysari risqin anta naa'iluhu wاصbir walaa tatacarad lilwilaayaati famaa safa niilu ilaa wahwa muntaqisun walaa takadara ila fi ziyaadaati wuxuu yidhi waxaad ku qanacdaa risqiga ugu yar ee aad gaadhaysid sabirna hana u banbixin wilaayaadka iyo inaad xilal qabatid webiga niil saafi muu noqon oo biyihiisu saafi may noqon ilaa marka uu nuqsaamo mooyaane markuu nuqsaamo ugu biyo fiican yahay buuli calowna muu noqon ilaa marka uu ziyaado mooyaane ninkii la odhan abu xaazim ayaa yidhi inamaa baynii wa bayna almuluuki yawmun waaxidu anigiyo boqorrada maalin keliya noo dhexaysa buuli ya ama alams falaa yajiduuna ladata shalayto boqorradu ma helayaan maxay macaankeegii shalay wuxuu ku dhaafay cun haddala wadhaagaban maanta ma jirto sheekh wa ana wa iyaahum min qadin calaa wajani aniga iyo iyaguba berridda baqdimaanu kaga suganno inaynu gaadhi he warkama hayno wa inamaa huwa alyawmu fama casaa an yakuun maalinta noo dhaxaytaa waa maanta maalintuna maxay mudan tahay in lagaga faa'iday dee cibaadun kaga faa'iide intaasay ku dheeryihin ma jirto wax kale ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بذل غير منتقل ترجو أترجو وارما واحد رجينيسا البقاء ما باقي نقشة أياد رجينيسا بدار دار أدباقي كل نقطة دار لا ثبات سوناشو لها اللي تركت داري دار تاسي أنا أصناني فهل سمعت ميه ما مقشي بذل هر ما مقشي هر كاسو غير منتقل أن وريري هر أن جورين أدوري ما أركتك وما الرجاء والأمل البقاء وضد الفناء baqiyat lbeytna waa iska mafhuum inta kale waa iska fududahay tarju waaa ka waa an hamsatu istifhaam ah tarju faacilkiina waa anta albaqaana waa mafcuulkii bidaarin iskaga tacalluji laa tabaata lahaa laadaasi ismigeedii khabarkeedii weeyi fa hal samictaha hash waa xarfu istifhaam samicta waa ficil yo faacil bidilin iskaga tacalluji hayrina kasfe muntaqilina waa mudaaf ilayh wuxuu leeyahay atarju lkhuluuda waalbaqaa'a bidaarin hiya fii nafsiha laa baqaa'a laha ma waxaad rajaynaysaa waaritaan iyo inaad baaqi ku noqotid daaro iyada lafteeduba aan haritaan lahayn iyo baaqi noqosho aan lahayn baaqi noqosho waxa weeye aan lahayn kadibna matal buu soo qaatay oo su-aal buu weydiiyo wuxuu yidhi fa hal samicta bidilin hayri muntaqin waar weli ma aragtay hadh aan warwareegahayn hadh aan wareegahayn weli ma aragtay marka wuxuu leeyahay harhka waxaa laga faa'iidaa wareegitaanka iyo socoshada qoraxda cadaadda dhaqdhaqaageeduna joogsasho malada cadaad way socotaa hadhkuna isna saas oo kale weligiiba wuu guurguuraayo meel gaara kuma sugnaado meel gaara kuma sugnaado marka aayadaha ku soo arooray iyo axaadiista ku soo aroortay adduunyada isbedelitaankeeda iyo taqyirkeedu aad u farbadan wuxuu yidhi tarju a ah, tarjuma waxaad rajaynaysaa albaqaa ama baaqi noqosho ayaad rajaynaysaa bidaarin daar aad baaqi ku noqotid daartoo laa tabaata sugnaansho laha ay litirka daari daarta aanu u sugnaanin fahal samictan iyaho ma maqashay idinlin har ma maqashay harhkaasoo kayri muntaqilin mid wareegaya ama guuraya aydkii ah waa maya weydiita su-aashu wayaa khabiiran cala alasraari muطalica usmudfa fi samti manjaatu min azalali wayaa khabiiran ka og khabiirkaasoo muطalican daalacanaya cala alasraari siraha daalacanayow usmud aamus buu yidhi waayo famanjaatun badbaado min azalali simbiriraxashada laga badbaado ayaa fi samti kaa'inu fi samti aamuska ku dhex sugan buu asiru alladii yuktab waa kala qariyo jamcuna waa asraar usmud bimacnaa usmud manjaat waa sababu najaat manjaadkan waxay leeyihiin ay najaatun weeyaanoo waa master miimiyo wuxuu ka yimid najayanju najaatan wa manjaatan master miima uu noqon karaa sababkiina uu noqon karaa hadda macjisay la mid tahay zalal waa alkhata zalal waa alkhata oo waxaa la idhahdaa zalla yazillu bilkasri fatazilla qadamun bacda hubuutiha aayadda qur-aanka zalla yazillu waka marka wawdu waa iska caadifo munaadaha waxaa lagu cadfayaa munaadihii hore ee asaa yaa waaridan suuda cayshin kulluhu kadirun anfaqta safuga fii ayaamika ku weli halkii hora lagu cadfaya cala alasraarina muطalic oo ismi faacila ku tacalluji oo khabiir u ah sifo usmutna waa ficila marka fa fi samti waa khabar soo taqadimay manjaatun waa mubtadiya o mu'ahara mina zalalina iska tacalluji famanjaatun baa min famanjaatun badbaado mina zalalin laga badbaado manjaadka iskaga tacalluji ile waxaanu nidi waa masdere wuxuu leeyahay wa yaa man khabara alumuura ka ogaaday arrimaha daalacdayna asraarta iyo siraha bimacnaa sirta loo dhibtay weydi ma sirta loo dhibtay ruuxa sirta loo dhibtay weydi usmut walaa tubdi shay-an aamus oo ha muujin wax ka mida waxa lagu warramay ama aad daalacatay sirta lagu dhiibtay ha sheeg sheegin buu leeyahay sababtu waa maxay fa inna samtaka manjaatun laka min azalal aamuskaaga waxa ku jira inaad ka badbaadid shimbirraxasho wa haadaa amrun yajibu itibaacuhu calaa kulli man alaba asalaamata min azalal arrintanna waxaa ku sugan buu yidhi amar ay waajib tahay in la raaco ruux kastoo doonaya inuu ka badbaado simiro dhaxasho iyo dhacdhac taa raac buu ku leeyahay sirta lagu dhiibtay hafaafin shar ku dheg baasha oo ka adkow waayo faqad yataratabu calaa ishfaa'i siri mafaasidun kabiira sirtii laguu dhiibtay oo faafiso waxa ka dhasha mafaasid aad iyo aad u fara badan dhib fara badan bay keentaa dhib fara badan ayaa ay keentaa shaacirkii waa ka ilahaa idaa daaqa sadru lmar'i can siri nafsihi fasadru ladii yustawdacu sira adyaqu ya haddii ruuxa laabtiisu ay ka cidhiidhiinto sirtii inuu haysan kari waayo isagii isagii baa haysan kari waaye fasadru ladii yustawdacu sira adyaqu ya ka loo wadaaca dhiganaya ballanta iyo sirta aad u dhiibanaysa laabtiisa kaasii cidhiidhisan adiga waad haysan kari weyde maha dee kaad u dhiibanaysin inta ka hor isagaaba kaasii daran buu leey wuxuu yidhi idaa maa daaqa sadruka can xadiidin faafshathu الrijaalu faman taluumu idaa caatabtu man afshaa xadiiثii wa sirii cindahu faana daluumu buuhi kaa kalan wuxuu yidhi haddii ruuxa laabtiisu ay ka cidhiidhiyanto warkiisii inuu isagu hayo kadibna rag ay faafiyaan dee yaad canaanan buu yidhi faman taluum war yaad canaanan haddii aad an haddii aan canaanta buu yidhi cidda faafisay warkayga iyo sirtayda agtiisa ku sugnayd fa ana daluum anaa dulmi sameeyey bu marka hore maad adu iska haysati marka horeba adu maad haysati kelmadaha nawaabiqaana waxaa ka ah carabtu ay idhaahdaan ya yaa bunaya qifaaka maa yaqdacu qafaaka way ya afkaaga waxaad ka ilaaltay waxaa qadaadkaaga garaacaya bimaanaa wax kaa daba imanaya haba odhan sirtaadan cidna haba u dhibana iska haysa adu wa yaa khabiiran ka og khabiirkaasoo muطalican daalacanaya cala alasraari siraha macnaa sirta loo dhiibanayo usmut waar aamus famanjaatun badbaado min azalali laga badbaado sambiriraxasho iyo dhacdo dhacdhac ayaa fi samti kaainu fi samti aamuska dhexdiisa ku sugan qad rashaxuuka limrin in fatinta lahu farba binafsika an tarcaa maca alhamali wuxuu yidhi qad rashaxuuka waxay kuu diyaariyeen limrin amar bay kuu diyaariyeen in fatinta haddii aad fahmi adigu lahu ay daalika alamri amarkaa haddii aad fahmi alla ilaah arrin weeyin bay ay kuu diyaariyeen farba iska ilaali farba ka ilaali binafsika naftaada ka ilaali an tarcaa bian tarcaa inaad la daaqdo maca alhamali geela in cidila joogo geela cidla daaqaya inaad la daaqdo in iska ilaali buguyi rashaxuuka rabawka wa ahaluuka wey alfitna waa alfahmu wey markaa rashax alxajara yarshaxu ka mancay lamid tahay alhamalna waa alibnu bilaa raacin waa almaashiyatu laa raaciya laha waa geela iyo xoola cidna ayna egin ficilka fatana ihi waa muhalatu taa saddexdiba waad ugu dhawaaqi kartaa fatina fatuna fatana intaba waad odhan kartaa rabaa rabaa yarbau ka qara'a yaqra'u waxay la mid tahay macnaheedu waa yaxfadu weeyaan yaxfadu yaxfadu wey icraab ahaan waa iska basiid qad waa xarfu taxqiiq rashaxuuka waa ficil iyo faaciliyo mafcuul biamrin tanwiinta ku jirtaa waa waa litaghiir taghiirna way noqon kartaa taqliilna way noqon kartaa hadda waa litaghiir arrin weyn litacdiim weeyaan arrin weyn bay kuu diyaariyen weeyaan litaxqiirna way noqon kartaa litacdiimna way noqon kartaa marka hadda arrin weyn bay kuu diyaariyen wey in fadinta intu waa xarfu shardi fadintana waa ficil maadi oo ficlu shardigiiyo taduna waa faacilkii low iska tacaluji farba fada jawaab raabido weeyaan ilaa irbada ficil amar jumla dalibiyey kaa noqote binafsikana ku tacaluji an tarcaa bian tarcaa waa maalihi ba'da xarfu jarka e, qiyaasnimo loo qadari jiray inaad la daaqdid adigu macal hamali geela ah in idinla joogto wuxuu ku leeyahay waxay kuu diyaariyeen oo ehel ay kaaga dhigeen amar haddii aad adigu tahay mid ogaan lahaa arrinkaasi hoostiisa muraadka iyagu ay uga jeedaan adiga ka carab adigu niyow hana adeecin waxaasi ay ay kula dalbayaan waxa ay kaa doonayaan ha yeelin markaa wuxuu leeyahay naftiisa wuxuu uga digayaa cadawgiisa kuwaasi oo u socda inay dirqiyaan oy qasbaan waxaa kale oo uga digayaa xusaadiisa iyo kuwa xaasidka kuwa kuwaasi oo door bidaya inuu halaagsamo adduunyadaba uu ka dhaadhaco lana calool doonaya inay dhibaata ku dhacdo lana sugaya masaa'ib wareegta waxaasoo dhan iska ilaali buu ku leeyahay ha u dhadhawaanin qad rashaxuuka waxay kuu diyaariyeen liamrin arrin weyn bay kuu diyaariyeen infatinta haddii aad fahmi adigu lahu ay lidaalika alamri amarka haddaba farba ka ilaali binafsika naftaada ka ilaali an tarca inaad la daaqdo maca alhamali geela ayna cidila joogin geela ayna cidila joogin ya inaad la daaqdo iska ilaali bimacnaa wuxuu ku leeyahay laguma abuurin hamal iyo inaad meelaha iska joog joogtida cibaada lagu abuure cibaadada camiro ka faa'ideeya buu ku leeyahay kitaabka halkaasu inaga dhamaada wallahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub